alxamdu lilaah rab اlcaalamiin sal allah wslm wbaarak wancam cla nabiyina wkhaliilina muxamed bn cabdilah wcla alih wصaxbih wman walah ama bacd yqul اlimam abu cabdilahi اlbukhari raximah اllah tacaala baabun wuxuu baab u yahay man tawada'a kii weysaysta fi ljanaabati janaabada dhexdeeda uma asla intaa dabadeed maydha saaira jasadihi jidhkiisa kale walam yuucid aan soo celin hasla mawaadici alwuduu'i goobihii waysada maydhideeda aan soo celin maratan ukhraa mar labaad imaam lbukhaari wuxuu u baabaysanayaa baabkan xadiidkii aynu in badan soo marnay maymuuna radia allahu tacaala canha ay faahfaahinaysay qaabka nabigu calayhi salaau wasalaam janaabada uga maydhanayay nabigu calayhi salaau wasalaam intuu weysaysto kabacdina jidhka uu maydhayay markuu weysaysto weyse uu ku bilaabo xubnaha inta soo hadhay waxa weeye ma keligood baa la maydhaya mise xubnihii weysadana dib baa loogu noqonaya masaladaas ayuu u baabaystay imaam lbukhaari sida u watana waynu arkaynaa oo xubnihii weysada inaan dib loogu noqonay ayuu u baabaystay qaala wuxuu ihi xadaana yusuf bnu ciisa qaala wuxuu ihi ahbarana yusuf bnu ciisa ibnu yacquub almarwazi waa min bani marw ayuu ahaa magaalada la yidhaahdo qaala wuxuu ihi ahbarana alfadl ibni muusa waxaa loo nisbeeyaa sinaan alfadl bnu musa asinaani asinaani sinaanina isaga unbaa caan ku ah ragga kale waa shaybaani isku sibay u qormayaan saliimu bاtakbiiri wاsinaani fadl wman cadaahu fashaybaani fadl wa alfadl bnu musa wman cadaahu fashaybani wixii ka soo haay ninkana shaybani baa la yidhaahda haybani buu noqonaya qaal wuxuu hi ahbarana alacmash can salim waa ibna abiljacd in badan baynu soo mar can kurayb mawla bni cabaas can ibni cabaasin radia allahu tacaala canhuma maymuna radia allahu tacaala canha qaalat wadaca waa dhigay rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam janaabada biyaheedii ayuu nabigu dhigtay calayhi salaau wasalaam yani waa loo dhigay liljanaaba waa nuskhda iskhilaafsan marka waduan lijanaabatin wadua aljanaabati waduan liljanaabati oo waduuan tanwiinsan tahay intaba waa loo dabdiya waana isku macnay laakiin lafdiga ugu badani waa wau ajanab in laysu idaafeeyo waduan oo lijanaabatin u sugnaaday iyaduna waa la macna waduan oo liljanaabati oo alla geliyana iyaduna waa la macna wadua aljanaabati janaabada biyaheedii faakfaha waa ku shubay nabigu biyamiinihi midigtiisa calaa shimaalihi bidixdiisa ayuu ku shubay laba aw alaaan ama uma asla waa maydhay farjahu xubintiisa ayuu maydhay uma daraba waa garaaca yadahu qacantiisa bilardi dhulka wilxaai ama gidaarka maratayni aw aa uma madmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday waasla waa maydhay wajhahu wejigiisa iyo wdiraacayhi labadiisa dhudhun yani labadiisa acmood uma afaada waa ku shubay calaa rasihi madaxiisa almaa biyo ayuu ku shubay uma asla waa maydhay jasadahu jidhkiisa ayuu maydhay uma tanaxa dhinac ayuu nabigu isu taagay faasala waa maydhay ah, rijlayhi labadiisa lugood qalat maymuune waxay tidhi faataytuhu waxaan u keenay bikhirqatin calal baan u keenay falam yuridha ma doonin fajacala wuxuu gudagalay nabigu yanfudu inuu saydhinayo ay ma biyihi biyadihi gacantiisa uu ku saydhinayo bimacnaa biyihii uu iska saydhinayo oo jirhkiisa uu waxaweeye ka saydhinayo imaam albukhaari xadiikan wuxuu ku tilmaamaya waxaynu ogsoonnahay marka janaabada laga maydhanayo xaaladda ugu habboon ee akmalka ah ee sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waafaqsani waa in la weysaysto ama weysadaasi mid taama ha noqoto lugihii la maydhayo soo tilmaanay ama sida axaadiistu u badan tahay xadiiu maymuunana ku cad ka caaishana lagu macnayo riwaayaadkiisuna ay tilmaamayaan weyso lugihii la dibdhigay ha noqoto xubnihii weysada lagu bilaabaya xubnaha weysada marka lagu bilaabayo maxaa la niyoonaya ma weysaa la niyoonaya mise waxaa la niyoonaya usluljanaaba masaladan aynu ka qaadanaynaa hadii la yidhaahdo xubnihii weysada ayaa lagu bilaabaya kadib jidhka intiisa kale marka la maydhayo xubnihii weysada dib loogu noqon maayo waxay noqonaysaa in la marka la weysaysanayo ama xubnaha weysada la maydhayo usluljanaaba baa la niyoonaya usluljanaaba ayaa la niyoonaya waayo xubnaha weysada waad ku bilowday ee ujeedadaadu waa janaabo inaad ka maydhato weye xubnahana dib ugu soo noqon maysa laakiin haddaad niyooto weyse keliya aad niyooto waxay noqonaysaa janaabadii inay baaqi kugu tahay waxaana inoo soo socota qofka junubkaahi inuu weysaysanayo weysadaana wax ku qabsanayo axaadiisteedu waa inoo iman doontaa marka weyse keliya haddaad niyooto kadibna xubnihii weysada aad ku bilowdo kabacdina aadan u soo noqonna jidhka intiisa kale aad maydho qofka noocaasa qof junubu baaqi ku noqonaya jirkaba ha u wada maydho wainamaa likulli imriin maa nawaba meesha taalla marka waxaa muhima qofku markuu bilaabayaba waxaba inuu u niyoodo janaaba uu u niyoodo ama xubnaha weysada markuu ku bilaabayo weyse iyo janaabo labadaba uu niyoodo wailaa niyat lwuduu oo keliya waxay noqonaysaa uslu janaabuhu inaanu ka ansixin imaam lbukhaari sida uu u wato aahirka xadiikana laga fahmayo uma asla jasadahu riwaayaadka qaar waxaa ku yimi uma asla saaira jasadihi saairna waxaa loo yaqaana bimacnaa jamiicna waa loo isticmaalaa bimacnaa albaqiya oo suriga laga keenay hambadiina waa loo marka haddii lagu macneeyo saaira jasadihi oo looga jeedo jidhka inta ka soo hadhay xubnaha weysada waa sida imaam bukhaari uu u wato oo xubnihii weysada marka la maydho jidhka intiisa kalaa la maydhaya dibna loogu noqon maayo haddii la yidhaahdo saaira jasadihi waana sida lafdigana laga fahmayo uma asla jasadahu waa mufradu mudaaf ila macrifa fayacumu jamiica aljasad jidhkoo dhan baa soo gudagelaya yani jidhkoo dhan buu nabigu calayhi salaau wasalaam u wada maydhay labada ixtimaalba meesha waa ku jirta labadaba meesha waa ku jirtaa qofku intuu xubnaha weysada ku bilaabo hadduu dib jidhkoo dhan u wada maydhana waa sida akmalka ah haddii xubnaha weysada inta uu maydho isagoo jinaabo niyoonaya weyse haba wehelisa doonto kadibna xubnaha inta kaleo keliya u maydho iyadana waxa wey waa ka gudaysaa wax ishkaala ma laha waxay tilmaameen eh, xataa haddii horena waynu usoo tilmaannay xubnaha weysada xitaa haddaanu kuba bilaabin oo waxa weeye hal mar jidhkoo dhan biyaha uu ku wada shubo uuna niyoodo rafculjanaaba weysadiina inay soo gudagelayso xataa haddii aanu niyoon weysadiina inay soo gudagelayso oo maydhashadaasoo keliya ayuu ku tukanaya salawaadkii ku tukanayaa iyo wixii weysada u baahnaa baabun wuxuu baabu ida dakara haddii uu xasuusto fi lmasjidi masjidka dhexdiis annahu junub inuu jinaabaysan yahay kharaja waa baxaya kamaa huwa sidiisuu u baxaya walaa yatayamamu gabagabaysan maayo yani masjidka dhexdiisa isagoo ku sugan ayuu xasuustay inuu janaabaysan yahay ama maala masjidka dhexdiisa uu hoyday uu ku jinaabooba waa ixtilaama si uu masjidka uga baxo intaa uu sii socdo ma u baahanaya eh, inuu waxa weeye gebagabaysto culimmada qaar baa yidhi uu gebagabaysanaya waxaa fiican inuu gebagabaysto si uu waxa weeye eh, intaa uu masjidka ku sugan yahay uu noqdo qof weyse qaba eh, cagsiguna waa la oo haddii masjidka dibadiisa uu hoydo biyihiina ay masjidka dhexdiisaba waxawe yaallaan oo u baahdo masjidkii inuu soo galo biyihii yaallana wuu isticmaalo culimmada qaar baa odhanaya ha u si uu masjidka u galo imaam buhaari wuxuu tilmaamaya wax gebagabaysiga inaanu u baahnayn qaala waxa ui buhaari xadaana cabdullahi bni muxamed aljucfi almusnadi qala xadaana cuثmaan bni cumar bni faris albصri qala ahbarana yunus wa ibnu yaziid alayli can الzuhriy muxamed bni shihaab can abi salma wa ibn cabdالraxman bni cawf can abi hurayra radi allahu tacala canhu qaala waxa ui uqiimat waa la qiimay asalaatu salaadii baa la qiimay wa cudilat waa la toosiyey asufuufu sufuuftii baa la toosiyey yaaman xaalay yihiin kuwa taagan fakharaja ilayna xagga iyaga waa u soo baxay rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam falama qaama goortii uu istaagay fii musallaahu meeshii uu ku tukanayay mexraabkiisa dakara waxa uu sheegay wuxuu xasuustay annahu junubun inuu jinaabaysan yahay buu nabigu xasuustay meeshiina ku nagaadoo laazima yani sidiina u taagnaada uma rajaca nabigu waa noqday yani ilaa beytihi fakhtasala waa maydhay uma kharaja ilayna xaggayaga ayuu u soo baxay walxaal ra'suhu iyadoo madaxiisu uu yahay yaqturu miduu da'ayo ay maaan biyo uu ka da'ayo waanu la tukanay nabiga calayhi salaau wasalaam taabacahu waxaa mutaabaceeyey cabdulacla ninka cabdulacla la yidhaahdo can macmar macmar buu ku mutaabaceeyey can uhriyi uu kasii warinaya uhri yani waxaa la mutaabacaynaya cumaan ibni cumar ibni faris ayaa waxaa lagu mutaabaceeyey shaykhu shaykhihi oo zuhriya mutaabacaduna waa mutaabacatun qaasira hadday taamo tahay waa haddii shiikhaaga waafaqo shiikhaaga wixii ka dambeeya haddii lagugu waafaqana waxay noqonaysaa mutaabacatun qaasira wa rawaahu waa xadiidka soo wariyey alawsaaci cabdiraxmaan bni camr can izuhriyi isagoo zuhri ka warinaya yunis buu mutaabaciyey xadiidkani wuxuu tilmaamaya qofka junubka ah masjidka ma ku nagaanaya mise ku nagaan maayo ya ka dambaa taamaana ee eh, marka yunus laga hadlayo haddii yunus laga hadlayo haddii cusmaan laga hadlayana waxay noqonaysaa qaasana eh, qofka junubka ah haddii masjidka isagoo ku sugan uu xasuusto inuu jinaabaysan yahay sida imaam albukhaari tilmaamay masjidka ku nagaan maayo laakiin inta uu masjidka ka baxayo inuu usii gabagabaysto wuxuuba u baxaya inuu soo maydho biyana ma haysto waana jinaabaysan masjidka bartankiisana waa ku sugan yihin hawl kala geli maayo gabagabaysiya wax kale ku mashquuli maayo sidiis ayuu masjidka uga baxaya waana maydhasho tegaya waxaa kaloo meesha ku sugan qofka junubka ay masjidka ma ku nagaanaya jumhuuru ahlilcilmi waxay idhaahdeen qofka junubka ay masjidka ku nagaan maayo iyagoo daliishanaya qowlullahi jala wacala yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الsalaaةa waantum sukaara xata taclamuu ma taquluuna walaa junuban ila caabiri sabiili laa taqrabu الsalaa in badanoo mufasiriinta ka midii ah waxay ku macneeyeen bacdu صaxaaba wa bacdu taabiciinna ay ku macneeyeen laa taqrabu الsalaa ay mawaadica الsalaa goobaha salaada ha u dhowaanina haddii aad junub tihiin ilaa inaad gudbaysaan mooyaane ilaa caabiri sabiil idinkoo masjidka ka gudbaya mooyaane sida qofka masjidka ka baxayoo kale iyo wixii la mida ah. laakiin qofka junubka iyo masjidka inuu ku nagaado waxa weeye lama ogola waxaa kaloo jumhuurtu daliishadeen xadiikii caaisha jasra binti dajaaja can caaisha radia allahu canha uu i nabigu calayhi salaau wasalaam inii la uxilu lmasjida lxaa'idin walaa lijunub masjidka inuu ku nagaado gabadh caada leh iyo qof jinaabaysan lab iyo dhadi kuu doona ha noqdo u xalaalayn maayo laakiin xadiikaasi waa aciif oo jasra binti dajaaja oo caaisha ka warinaysa waa aciif sida culimmadu ay tilmaameen laakiin aayadda ayaa ku filan oo masalada loo daliishanaya baabun wuxuu baab yahay baabu nafdi lyadayni wuxuu baab u yahay labada qacmood in la saydhiyo min alghusli maydhasho xaggeedna waxa weeye laga saydhiyo biyaha can iljanaabati janaabada marka laga maydhanayo waa xadiikii haddaynu soo maraynay jacala yanfud lmaa biyadi qaala waxa u ihi bukhaari xadaana cabdaan wa cabdillaahi bni cumaan alcataki almarwasi qaala ahbarana abu xamza abu xamza sukari muxamed bnu maymuun ayaa la yidhaahdaa asukarina waxaa loogu bixiyey lina kalaamuhu sukar hadalkiisu sankor buu ah yani waa macaana saasaa loogu nisbiyey wuxuuna ka mid ahaa aimmadii sunnada ayuu ka mid ahaa markii bacdu salaf la weydiiyey jamaacada la doonayo in lagu daydo fa calayka biاljamaaca wa hiya aljamaaca alfirqaة الnaajiya markii jamaaca lagu macneeyey waxay idhaahdeen aljamacatu abu xamزة الsukari yani qoladii xilligaa joogtay haddaad doonayso ahlu sunna haddaad doonayso waa ninka abu xamze la yidhaahdo abu xamزة الsukari imaam jaliil ayuu ah qaala waxa uhi samictu اlأcmasha can salimin bni abi اljacd can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaal qaalat maymunatu radia allahu tacaala canha maymuna bint alxaari alhilaaliya um lmuminiin wa zawji nabiyi sal allahu alayh wasalam wa khaalatu cabdillaahi bni cabaas wa khaalatu khaalid bni lwaliid khaalid bnu lwaliidna habaryar bay u ahayd wadactu waan u dhigay linabiyi sal allahu alayh wasalam nabiga waxaan u dhigay uslan biyihii maydhashada fasatartuhu waxaan ku asturay biawbin maro waaba nabigu waa ku shubay calaa yadayhi labadiisa qacmood ayuu biyihii ku shubay faasalahuma waa maydhay uma aba waa ku shubay biyamiinihi midigtiisa calaa shimaalihi bidixdiisa faasala waa maydhay farjahu farjigiisa fadaraba waa ku garaacay biyadihi qacantiisa alarda dhulka famasaxaha waa ku masaxay uma asalaha kadibna waa maydhay famadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday waasala wajhahu wejigiisa ayuu meedhay wadiracayhi labadiisa dhudhun ama labadiisa acmood uma aba waa ku shubay rasihi madaxiis wa afaada waa ku dareeriye jasadihi jirkiisa asaala iyo aba iyo afaada waa isku macna uma tanaxa dhinac buu isu taagay faasala waa qadamayhi labadiisa gomdood fanaawaltuhu waxaan u dhiibay thawban maro falam yaahudhu ma qaadan fanalaqa wuxuu gudagalay fanalaqa nabigu waa socday walxaal huwa yanfudu isagoo ku saydhinaya biyihii ee yadayhi labadiisa qacmood ay min almaai biyaha xaggeeda yacnii isagoo labadiisa qacmood biyaha ku saydhinaya ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofku hadii uu maydho waxa la mida ah hadduu weysaysto biyihii maydhashada ama biyihii weysada ee xubnihiisa ku hadhay ma saydhinaya mise waa isu daynaya masalada ku saabsan tuwaal in la isticmaalo horeynuga soo hadal xukumkeeda xadiidka waxaa lagu tilmaamayaa nafdi in la sameeyo oo biyihii la yska saydhiyo ama qacmihii la ruxo oo la saydhiyo xukumkeeda asal ahaan waa wax bannaan wey asalku waa inuu bannaan yahay oo xukum aanu ku tacalluqayn oo aanu makruuhna noqonayn ee khilaaful awlana noqonayn laakiin culimmada qaar baa waxay yidhahdeen waa laga fiican yahay oo waxay ku daraan sunnayaasha usliga iyo sunnayaasha weysada wa tarku nafdin biyo saydhin in layska daaya waa sunna bay sida shaaficiyadoo kale sunnaha haddii la khilaafana waa khilaafu lwla waa wax laga haboon yahay sunna laga tegay qaar way ka sii waxay yidhaahdeen waa makruuh ma habboona in sidaa la sameeyo sababtay sidaa u leeyihiinna waxay tahay waxaa laga fahmayaa inaad ka barin noqonayso shaygii wanaagsanaa biyahan kugu hadhay waa biyo cibaado cibaad lagu gutay wey wa aharu lcibaada cibaado aad gudatay raadkeedii wey marka raadkeeda in la dabargooyo oo waxaweye la iska saydhiyo waa wax laga fiican yahay waayo waxaa laga yaabaa inay u muuqato inaad cibaadadii iyo raadkeedii aad kasii fogaanayso macnahaasay u eg tahay laakiin waa laga yaabaa qofku inaanu u qastiyin maadaama daahirkuu sidaa u egyahay in la sameeya ma haboona bay laakiin raajixu waxa uu yahay inay tahay mubaax inay tahay mubaax inay tahay in sameeyo iyo in laga tago waa adiga iyo dantaada weeye sida kuwa habboon weeye laakiin sharci ahaan waa mid kuu bannaan wey baabun wuxuu yahay man axadkii badaa ku bilaabay bishiqi ra'sihi اlayman dhinaciisa midig madaxa ka ku bilaabay fi lgusli markuu maydhanayo yani madaxiisa markuu u maydhayo biyaha ku shubayo jeexiisa midig inuu ku bilaabo ayay baabu tahay qaala waxau hi bukhaari xadaana khalaad bnu yaxya alkuufi asulami qala xadaana ibrahim ibnu naafic almakhzumi alkuufi can ilxasan bni muslim bni yannaaq ibni yanaaq nuunta waa la shadaya awowgii yanaaq baa loo yaqaana yanaaq naam can safiya binti shayba bni cuثmaan alxajabi alcabdari umu mansuur alqurashiya safiya binti shayba waxaa dhalay shayba bni cuثmaan bni طalxa oo ah min muslimat lfatxi waxay ahayd min bani cabdidaar qoladii mas-uulka ka ahayd ee abwaabta maka ama kacbada albaabkeeda qoladii mafaatiixdeeda haysae lagu ogaa ee nabiguna calayhi salaau wasalaam ee fatxu maka markuu gelaya uu miftaaxa ka qaatay kadibna uu u celiyey nabigu calayhi salaau wasalaam ee uu yidhi idinkaa laydinku ogyahay in allaha yaamurakum an tuaddu lamaanaati ilaa ahliha ay ku soo degtay ammaanadii miftaaxa in dib loogu celiyo qoladii haysay ilaa haddana iyagaa qacanta ku haya oo marka la gelaya kacbada madaxda sacuudi waa ay gelayaan ama martida caalamku ay gelayso waxa weeye odaygaasaa lasoo kaxeeya oday qoyskaa ka soo jeeda min bani cabdidaar oo waxa weeye u nisbo u nisbo sheeganaya ilaa hadda waa joogaan gaari baa lagu soo qaadaa iyadoo la maamuusayo ayuu waxa weeye kacbada albaabkeeda inta badan albaabka weysmaan baa fura oo haya laakiin taasi waa jaga weyn wey ilaa xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam baa la kala dhexlayay haddana waa lagu maamuusaa mushahaar baa lagu siiya madax bay ku yihiin wayna kala dhaxlaan min bani cabdidaar waxaa dhalay qoyskaasay ka soo jeedaan can caaisha radia allahu tacaala canha qaalat kunnaa waxaanu ahay idaa asaabat haddii ay haleesho ixdaana midkaayo janaabatun janaaba haddii ay haleesho akhadat waa qaadanaysa biyadayha labadiisa qacmood alaaan saddex goor ayay ku qaadanaysa yacnii biyay ku qaadanaysa fowqa ra'siha madaxeeda xaggeeda sarana waa ku shubaysa uma ta'hudu way qaadanaysa eh, biyadiha gacanteeda ayay ku qaadanaysa biyihii calaa shiqiha alyman jeexeeda midigna way u qaadanaysa ama way ku shubaysa wa biyadiha alukhra gacanteeda kale ayay ku qaadanaysa calaa shiqiha alaysar dhinaceeda bidix iyadoo u qaadanaysoo ku shubaysa baabkanna wuxuu kaga hadlaya imaam buhaari xadiikii caaisha isaguna aynu soo marnay ee lagu faahfaahinaya nabigu calayhi salaau wasalaam janaabada qaabka uuga maydhanayay ee waxaa laynoogu soo sheegay halkana lagu sheegayaa in madaxa marka la maydhayo janaabana laga maydhayo in jeexa midig lagu bilaabayo jidhka dhinaciisa midigna in lagu bilaabayo hadda madaxiibaa la tilmaamay ee aahirka xadiika haddii aynu eegnana waxaa la tilmaamay qacantii midig in biyihii lagu shubay oo kadibna jeexa midig loo isticmaalay qacantii kalena in loo isticmaalay jeexii waxa wey ama dhinacii bidixda laakiin sida daahirka ah ee laga fahmayo munaasibkana ah in labada qacmoodba biyihii lagu qaado oo dhinaca midig lagu shubo kadibna labada qacmood lagu qaado oo dhinaca bidix lagu shubo xadiikana culimmada qaar waxay ku tawjiihiyeen in macnuhu u dhacayo uma tahudu biyadiha waxa wey looga jeedo jinsiga looga jeedo waayo waa la idaafeeyey biyadiha qacanteeda oo aan tiraahan hadda mid looga jeedin labada qacmoodba looga jeedo biyadiha yani qacmaheeda in sidaa looga jeedo muaayaraduna waxay noqonaysaa ifada iyo qaabka loo samaynayo yani labadii qacmood oo wada socda ayaa dhinaca midig lagu bilaabaya kadibna labadii qacmood oo wada socda ayaa waxawe dhinaca bidix waxawe lagu shubaya marka kala duwanaanshuhu jeexa midig iyo jeexa bidix waa sifada midignimo iyo bidixnimo ayay noqonaysaa laakiin qacmuhu mar walba waa qacmo wada socdo yani qacanta midig baa midig leh gacanta bidixna bidix waxa weeye sidaa ma aha walow lafdigan waxa weeye sidaa uu egyahay xadiidka sidaynu arkayno lama odhan can nabiyi sal allahu alayhi wasalam nabiga lama sheegin caaisha waxay leedahay kunna waxaanu ahay waxayna ka hadlaysaa saxaabadii bay ka hadlaysaa qaacidaduna waxay tahay waxyaabaha xukmu rafciga yeelanaya waxaa ka mida saxaabigu inuu yidhaahdo kunna nafcalu sidaasaanu samaynay hadduu yidhaahdo fii cahdihi ama wnabiyu bayna adhurina iyada xaalku waa cadya laakiin xataa haddaanu sheeginna waa la xukm waliyucطa xukma rafci fi الصawaabi naxwu min الsunnati min صaxaabi kada umirna wakada kuna nara fii cahdihi aw can idaafatin cara hadday yidhaahdaan kuna ida asaabat fi cahdi nabiyi sal allahu alayh wasalam ixdaana janaabatu hadal maleh haddii aanay odhanna waa la mid oo waa la xukum weeye aw can idaafatin ay ilaa cahdihi carab hadduu ka madhnaado kuna iyo wixii la mida ah, in loo nisbeeyo xilligii nabiga calayhi salaau wasalaam la xukun bay noqonaysaa waayo daahirku wuxuu noqonaya waxaa soo degdegaya in waxaweeye culimmada qaarna waxayba u dhigaan inay tahay qaab loo soo naqlinayo saxaabadii inay isku waafaqsanaayeen masalada noocaas baabun wuxuu baab u yahay man iqtasala kii maydhay curyaanan xaal u yahay mid qaawan qaawanaan in lagu maydho waxdahu xaal uu yahay keligii marka uu maydhanayo fi khalwati gaarnimada iyo khalwada meesha uu waxawe gaarka ku yahay waxdahu ayaynu ka fahmaynaa macnaha khalwada marka waxdahu waa keli fi lkhalwatina meeluu gaar u yahay marka waxay noqonaysaa fi lkhalwa waa sifatun kaashifa macno cusub may faa'iidayn waa taakiid macnihii horey xoojinaysa waman axadkii tasatara is astura marka uu maydhanayo fatasaturu in laysasturaa afdalu wanaagsan yacnii qofku markuu keligii maydhanayo inaanuu iswada qaawino wax isku reebo ta noocaasaana sii wanaagsan wa qaala wuxuu idhi bahzun ninka bahz la yidhaahdo waa bahzu bnu xakiim ibni mucaawiya ibni xayda ibni mucaawiya alqushayri bahz bnu xakiim ibni mucaawiya can abiih oo ah xakiim bnu mucaawiya can jaddi oo ah mucaawiya ibni xayda oo saxaabiya can nabiyi sal اllahu alayh wasalam allahu alleh axaqu isagaa mudan an yustaxya in laga xishoodo minhu alle xaggiisa min annaasi dadka isagaa ka mudan yani dadka isagaa ka xishoodka isaga ayaa mudan bahz bnu xakiim can abihi can jaddi imaam اlbukhaari waxba uma soo saarin laakiin mucallaq ayuu xadiikiisa ka dhigay waana nuskho culimmadu ay isku hayaan bahz bnu xakiim can abihi can jaddi ma la xujaysanaya mise la xujaysan maayo ciddeen looga jeedaa can jadihi culimada waxayna la mid tahay nuskadii camr bni shucayb can abiihi can jaddi labadaa nuso waa isku xukun ma adna axiixba mise hadal baaba ku jira mise waa acla alxasan axaadiista xasankaabay uga horeeyaan aqwaal bay culimmadu ka leeyihiin ibnu xibbaan iyo ibnu xaakimna shuruud bay ku xidheen marka la aqbalayo wama licamr bni shucaybin xamla ljadihi cala الصaxaabi waqiila bilifصaaxi wاsticaabi whakada nuskhaة bahzi wاkhturif ayuhma arjaxu wlula ulif labada nuskho keebaa xoog badan camr bnu shucayb baa xoog badan baa leeyi waayo imaam اlbukhaari axaadiis camr bnu shucayb buu saxiixiyey qolana waxay yidhaahdeen maya bahz bnu xakiim ayaa xoog badan waayo imaam اlbukhaari tacliiq buu ku sameeyey waa halkanaynu hayno wa qaala bahzun can abiihi can jadihi bahz bnu xakiim can abiihi can jadih bahz ibni xakiim waa aabbihi iyo xakiima can jadihina waa awowgii oo mucaawiye ah laakiin camr bnu shucayb ibni muxamed ibni cabdillaahi ibni camr ibni alcaas waxaa looga jeedaa camrun can abiihi waa aabbihi oo shucayba ah. can jadihi jadu camrin maahe waa jadu shucayb oo magac baa laga boodaya camr ibni shucayb camr ibni shucayb ibni muxamed ibni cabdilaahi ibni camr ibni alcaas marka cabdilaahi ibni camr ibni alcaas baa laga warinaya wiilkiisa muxamed ibni cabdilah waa laga boodaa camr ibni shucayb can abiihi oo shucayba can jadihi oo ah saxaabiga cabdilaahi ibni camr muxamed baa shucayb iyo cabdilaahi bni camr u dhaxeeya waa laga boodaya waayo ninka shucayb la yidhaahdaa aabbihii waxba kama maqal awowgiina waxbuu ka maqal waa cajaa'ibta wey aabbihii ma soo gaadhin laakiin awowgiibuu soo gaadhin awowgiibuu wax ka maqla laakiin bahz ibnu xakiim isagu waa sida caadiga ah oo waa bahz ibni xakiim ibni mucaawiya can abihi xakiim can jaddihi mucaawiya wuxuuna tilmaamay xadiiku waa xadiikii sunanta ku yimi waxa wey waxaa la weydiiyey qofkaayo cawradiisa yuu ka ilaalinaya wuxuu nabigu ixfad cawrataka ila min zawjatika wamaa malakat yamiinu cawradaada waxaan xaaska ahayn iyo adoommada aad leedahay ee dhadiga ah kuwaasun waxa wey waxaan ahayn ka ilaasho waxay idhaahdeen faida kaana axaduna khaaliyan midkaay hadduu keligii yahay dabadna nabigu wuxuu ihi fallaahu axaqu an yustaxya minhu min annaas yacni markaad dadka la joogtaan haddii dadka aad ka xishoonaysaan oo aad asturaysaan ilaahay baa dadka ka mudan ilaahay ka xishoodo marka culimmadu waxay ka qaateen inay mudan tahay ama ay habboon tahay hadduu qofku keligii maydhanayo afdalku inuu yahay inuu is asturo waxa weeye xagga hooseba cawrada muqalladkaaba hadaad doonta qariya wixii lamida ah. qaawanaan inaad ku maydhataana waa bannaan sida axaadiistu inoo tilmaamayso yani haddii qofku yidhaahda allan ka xishoonaya ya oo waxa weeye markuu maydhanayo uu xidho fudud waxa weeye waa wax wanaagsan wey eh, laakiin way bannaan in waxa weeye eh, iyadoo la qaawan yahayna la maydho waana sida loo baabaystay man iqtasala curyaana waxdahu aa wuxuu i buhaari xadaana isxaaq ibnu nasr yani markaynu leenahay waa xishood alla laga xishoonayo macnaheedu maaha haddii la isqaawiyo inaan alla laga xishoon maaha waxa weeye laakiin waa ziyaadatun fi listixyaa waa xishood badnaan weeye adigana xishood baa lagaa doonaya laakiin xishoodka halka ugu dambaysay adigay ku taalla qaala ibnu nasrin awowgii baa loo nisbeeyey waa isxaaq ibnu ibrahim ibni nasrin albukhaari qaala wuxuu hi xadaana cabdurazaq wa ibn hamaam aلصancaani can macmar wa ibni rashid aلصancaani can hamaam ibni munabih alyamani can abi hurayra radi allahu tacala canhu can nabiy sal اllahu alayh wasalam waa nuskadii caanka ahayd aynu tilmaanay imaam lbukhaari inuu axaadii badan usoo saaray laakiin aanu wada ictimaadin nusho macruufa wey cabdurazaaq can macmar can hamaam can abi hurayra axaadii badan baa ku timi sanadkanina waa asaxu lsaniid saynu in badan soo tilmaanay bay bacdu ahli cilmi ku tilmaameen qaala waxa uhi kaanat waa ahayd banuu israaiil reer banuu israa'iil yakhtasiluuna kuwa maydha curaatan kuwa qaaqaawan yanduru waa eegaya bacduhum barhkood ilaa bacdin barhka kale ayay eegayeen wa kaana waa ahaa muusa calayhi salaam yakhtasilu mid maydho waxdahu xaal uu keligii yahay fa qaaluu waxay idhaahdeen wallaahi ilaahay baan ku dhaarannay maa yamnacu muusa muuse u diidi maayo an yakhtasila inuu maydho macana macayaga inuu nala maydho ilaa annahu mooyaane inuu yahay aadaru mid waxa weeye xininyuhu bararsan yihiin alaadar waa marka xininyuhu waxa weeye ay bararaan fadahaba waa tagay maratan goor buu tegay yaqtasilu isagoo maydhanaya fawadaca waa dhigay awbahu maradiis calaa xajarin waxa weeye dhagax dushiibuu dhigay oo uu saartay fafara waa la orday alxajaru dhagaxii biawbihi maradiis fakharaja muusa muusa waa soo baxay fii irihi raadkiisa ay fii iri xajar yaquulu isagoo leh awbi maradayda yaa xajaru dhagaxow yani maradayda ii soo celi xataa nadarat ilaa eegtay banuu israa'iil ilaa muuse muuse ay eegeen faqaaluu waxay idhaahdeen wallaahi ilaahay baanu ku dhaaranay maa bimuusa muuse kuma sugna min basin waxdhiba wax dhibi kuma sugna wa ahada biاlxajari dhagaxi darban inuu garaacayo muusa calayhi اsalaam faqaala abu hurayra waxa uu ihi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay inahu lanadabun waa nadar biاlxajari dhagaxa ku dhacay sittatun lix aw sabcatun ama toddoba darban garaacitaan bilxajari dhagaxa lagu garaacayo yacnii ushii uu ayaa waxay dhaawacday dhagaxiibay dhaawacdayoo nabarbay ku noqotay xadiika wuxuu tilmaamaya muusa calayhi salaam qaawanaan inuu ku wa sharcu man qablana waxa weeye sharcun lana ida jaءa fii sharcina anahu kana sharcan lahum walam yati fii sharcina ma yukhaalifu wixii ambiyada hore sameeyeen ee sharcigeenu sheegaye inoo cadeeyey sida nabigu alayhi salaau wasalaam muuse uuga sheekaynayo ee sharcigeennuna aanu khilaafin wuxuu inoo noqonaya sharcibuu inoo noqonaya sida shaaficiyada iyo in badanoo usuuliyiinta ka midi ah ay qabaan ee muuse ficilkiisa la daliishanaya waa marka laga hadlayo qofku isagoo keligii qaawanaan inuu ku maydho masalada labaad ee ku saabsan banu israa'iil si jamaca iyagoo qaaqaawan inay wada maydhanayeen culimmada qaar waxay yidhaahdeen cinaad iyo macsiyo iyo dembi bay u samaynayeen oo sharciga muuse xaaraan bay ahayd dadku qaawanaan inay ku wada maydhaan oo cawradooda ay is arkaan culimmada qaarna waxay yidhaahdeen maye sharcigooday ku bannaanayd taana waxay ku xoojiyeen waxay yidhaahdeen muusa alayhi salaam markuu dhagaxu marada kala orday nabi muuse calayhi salaau wasalaam kama digtoonaan oo iskamuu ilaalin dadku inay arkaan qaawanaantiisa ee wuxuu kelinimo ugu maydhanayay min baabi alakmali walafdal inuu ku dhex maydhaana waa ku bannaanayd sharcigaas tana waxaa u daliila inaanu iska dhowrin ama aanu iska ilaalin culimmada kalena waxay leeyihiin macduur buu ah muusa calayhi salaam oo dee dhagaxiiba wuxuu ula kacay aggii dadku ay joogeen masalada culimmadu way isku hayaan bacd lmuxaqiqiina waxay leeyihiin daahirku waxa uu yahay sharcigooda inay ku bannaanayd baa daahirku yahay laakiin ta noocaasa waa la nasakhay oo sharcigeenna waxa ku yimi wax khilaafsan oo waxa weeye laga qaadan maayo xadiidka masalada laga qaadanaya waa waadix muusa calayhi salaam qaawanaan inuu ku isagoo keligii ah fi lhalwa ama bayn annaas iyadu waa muxaram harcigeenna harcigii hore haba laysku khilaafo banaanaanshaheeda an abi hurara radi allahu taal anhu an nabiyi sal اllahu alayh waslm ay bilisnaad saabi sanadkii lasoo dhaafay iyadoo lagu xidhiidhinayo cabdrazaq can macmar can hamaam qaala wuxuu ihi bayna xili ayuub alayhi salaam ytasilu u maydhanaya curyaanan xaaluu yahay mid qaawan faara waxaa ku soo dhacay calayhi dushiis jaraadun ayax baa ku soo dhacay min dahabin dahab ka samaysan ma ayax sidiisa ah oo dahabaa ku soo dhacay mise waxa weeye waxaa looga jeedaa dahabkaa u dhacay calaa qiطcati jaraad buu ahaa oo wuxuu u samaysnaa qiaacdiisu ama qaybihiisu sida ayaxa ayay mise sida ayaxu uu u duulo ee dhirta ugu soo hoobto ayay waxa wey ugu soo hoobatay oo sida ayaxa ayuu ugu soo daatay intaba waa laakiin waxa u daatay waa dahab bu ahaa xoola ayuu ahaa min dahab ayaa waxa weeye fakhara calayhi waxaa ku soo daatay jaraadun ayax ama wax ayaxoo kale ah min dahabin dahaba fajacala waa gudagalay ayuub calayhi salaam yaxtaii inuu ku guranayo fii thawbihi maradiis fanaadaahu rabuhu rabbigiibaa u dhawaaqay yaa ayuuba ayuubow alam akun miyaanan ahayn aqnaytuka mid kaa kaafiyey cama tara waxaanaad arkayse dahaba miyaanan kaa kaafin yani markaa lafteeda hanti badan buu lahaa ayuub calayhi qaala wuxuu ihi balaa ha wa cizatika sharaftaadan ku dhaartaye walaakin hase yeeshee laa hina bi kaaftoon iguma sugna an barakatika khayrkaaga iyo nicmadaada aan ka kaaftoomayo yacni si kasta haddaad ii xoolayso wixii aad ii siyaadiso waxa weeye waan u baahanahay sidii muuse lahaa inii lima anzalta ilaya min khayrin faqiirun wax kastoo alle subxaana wa tacaala xaggiisa kaaga imanaya ka kaaftoomi mayse warawaahu waxaa soo wariya xadiidka ibraahim ibnu ahmaan bukhaari ma soo gaadhin waa mucallaq can muusa bni cuqba saaxib almagaazi can safwaan ibni sulaym almadani aلzuhri alqurashi wuxuuna ka mid ahaa nimanka ku caanbaxay cibaadada safwaan bnu sulaym aلzuhri ilaa imaamu axmed kutub taraajim ay ka soo naqliyeen yustasqaa bidikrihi ninkan xuskiisa roobdoon baa ilaahay lagu weydiistaa xuskiisa yacnii fadliga iyo cibaadada halkuu ka gaadhay wuxuu ka yahay nimanka farakutiriska ah ee lagu tilmaamay low qiila lahum alqiyaamatu hadan lamaa kaana lahum masiidu camal ninkan xamaad bnu salama mansuur bnu zaadaan ee iyo ragga la midka safwaan ibnu sulaymkan waa nimanka lagu tilmaamay ilaa afar shan bay sheegaan haddii la yidhaahdo malakulmowdka albaabka ku taagan ama la yidhaahdo qiyaamuhu wuxuu dhacaya barita ayuu dhacaya jadwalkoodu waa buuxa maanta dee xaalkeena waynu sogna haddii la yidhaahdo hebelow adiga si gaara baa dadka lagaaga soo reebay oo xilligaaga saacadaha kaaga dhiman yani ka hadli mayna ta dhakhaatiirtu ay sheegaan taa wax badan baa ka soo noqda ilaahay baa gacanta ku haya waa laga yaabaa dhakhtarku inta uu ku qiyaasay inuu yidhaahdo kansarkiibaa kugu faafay laba saddex cishoon baad sii noolaanaysa waa sidau isagu qiyaasayo laakiin gacanta waxba kuma hayo laakiin tii alle haddii lagu sheego la yidhaahdo qiyaamadu waa barito ama malakulmowtka kuu imanaya oo ajashaadii intaasaa ka dhiman si la hubo waynu ogsoonahay jaanis badan waa inu ku dadaalla ayaynu waqti badan baa bannaan laakiin raggan waxaa la tilmaamay maa kaana lahum masiidu camal intii ay hayeen meel ay wax ka geliyaan ma hayaan yacni waa isugu mid haddii la yidhaahdo saacada kabacdi baad dhimanaysaa iyo haddii la yidhaahdo boqol sanaad noolaanaysaa waa isugu mid wey sida ay u cibaadaysanayeen halkaana waxaad ka fahmaysaa nin walibada inuu takhasus lahaa oo wax lagu ogaa imaamu axmed oo aynu ognahay makaanadiisa ayaa ku tilmaamaya u qaraya ninkan cibaado badnaantiisa waxa uu ihi waa miman yustasqaa bidikrihim waa ragga xusuustooda iyo xuskooda waxa weeye istisqaa waxa weeye lagu sameeyo yacni la yidhaahdo noo duceey noo duceey xadiikan laftiisu wuxuu inoo tilmaamaya safwaan ibnu sulaym baynu joognaa can safwaan ibni sulaym an cطاء bn yasاr mwlى maymuna can abi hurayraa radi اllahu tacala anhu an nabiy sal اllahu alayh waslm qaala wuxuu uhi bayna ayuubu ygtasilu curyaanan xadiidkana kii horuu la mid yahay ayuub calayhi salaam waa sharcu man qablana isagoo keligii ah ayuu wuxuu maydhay qaawanaan ku maydhay inagana waa inoo bannaan tahay baabun wuxuu baab u yahay atasaturu in laysasturo fi lqusli maydhasho cinda annaasi dadka agtiisa haddii la maydhanayo qaala wuxuu ihi xadaana cabdullahi bnu maslama bn alacnabi can malik imaami daar اlhijra can abi nadr mawla cumar bni cubaydillaah abinadr kunyadiisaa la sheegay waa salim bni abi umaya ninka loo yaqaano waana mawla cumar bni cubaydillaah oo taabiciya ana aba murata almadani waa mawla ummi hani binti abi aalib waana fi lxaqiiqa mawla caqiil ibna abi aalib weeye laakiin wuxuu laasimay ummi hani binti abi aalib ahbarahu wuxuu u sheegay annahu samica inuu maqlay umma hani binta abi aalib taquulu iyadoo leh dahabtu waxaan u tegay ilaa rasuuli lahi sal allahu alayh wasalam caama alfatxi sanadkii fatxu maka ayaan u tegay waxaan helay yaqtasilu isagoo maydhanaya wlxaal faaimatu inintiisa faaimana tasturuhu ay asturayso faqaala wuxuu hi nabigu man haadihi tani waa tuma humaageeda ayuu arkay ama codkeeda ayuu maqlay faqultu waxaan idhi ana ummuhani anigu ummuhani baan ahay yani nabigu calayhi salaau wasalaam isagoo ag jooga inantiisa faaima maxramna waa u ahay ayuu nabigu cid kaleo aan maxram ahaynna waa min baabi wla waa kasii mudan tahay dadka agtiisa haddii lagu maydhanayo waa waajib dadka in layska asturo qaala wuxuu hi bukhaari xadaanaa cabdaan waa cabdilaahi bni cumaan qaala wuxuu hi ahbaranaa cabdullah waa ibni lmubaarak qaala ahbaranaa sufyaan waa athawri can ilacmash can salim ibni abiljacd can kurayb can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma can maymuuna qaalat satartu nabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayaan asturay wlaal huwa yagtasilu isagoo ka maydhanaya min aljanaabati janaabada faasla waa maydhay yadayhi labadiisa qacmood uma saba waa ku shubay biyamiinihi midigtiisa calaa shimaalihi bidixdiisa faasla waa maydhay farjahu xubintiisa ayuu maydhay iyo wamaa asaabahu wixii haleelay ee maniya uma masaxa waa masaxay biyadihi qacantiisa cala xaa'idi gidaarka ayuu ku masaxay aw ilardi ama dhulka ayuu ku ayra rijlayhi labadiisa lugood waxaan ahayn uma afaada waa ku shubay calaa jasadihi jirkiisa almaa biyo ayuu ku shubay uma tanaxa dhinac buu isu taagay faasala waa maydhay qadamayhi labadiisa gomdood taabacahu waxaa mutaabaceeyey abu cawaanata iyo wabnu fudaylin fi sitri asturaada ku mutaabaceeyeen oo ayay ka warinayaan oo waxay sheegeen masalada in la is-asturayo ayay waxawey sheegeen abu cawaana waa alwadax bn cabdilaahi lyashhuri ibnu fudaylna waa muxamed bnu fudayl ibni ghaswaan ninka loo yaqaano baabun wuxuu baabu yahay xadiikaasina wuxuu tilmaamayaa nebigu inuu is-asturay waxaana asturaysay xaaskiisa wuxuu baabu yahay ida xtalamat hadday junuunto oo ay almarau haweenayu qal wuxuu i buhaari xadaana cabdulahi bnu yusuf atinisi qala ahbarana malik can hishaam bni curwa can abi can zaynab binti ummi salma can ummi salmata oo hooyadeed ah an ummiha ummi salm ummi lmuminiina ah anaha qaalat jaءat waa timi ummu sulaym waa binti milxaan rumaysa ama umaysa magaceeda waa laysku khilaaf laakiin waxay caan ku tahay um sulaym ayaa caan ku tahay waa binti milxaan waa anas bnu malik hooyadii abi alxana waa tan la sheegay um sulaym imraatu abi alxata abi alxata alansaari xaaskiisa ah ilaa rasuuli lahi sal allahu alayh wasalam bay u timi faqaalat waxay tihi ya rasuul allah in allaha alle laa yastaxyi kama xishoodo min alxaqi xaqa kama xishoodo yani sheegidiis alla kama xishoodo wixii xaqa waa sheegaa fahal cala almar'ati hal cala almar'ati haweenayda dusheeda ma ahaatay min guslin wax maydhasho ah idaa hiya yadu ixtalamat hadday ixtilaamto faqaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam wuxuu ihi nacam ha idaa ra'at ilmaaa biyo haddii ay aragto waxaa laga gabadhu hadday ixtilaamto biyana ay aragto inay maydhanayso raguna waa la mid ixtilaamkuna waa saddex qofku inuu seexdo oo uu ixtilaam arko kadibna biyo uu arko waa ka maydhanaya yacni uu xasuustay inuu ixtilaamay biyihiina waa arkay yani ra'aa fii manaamihi anahu yujaamic biyihiina waa arkay waa maydhanaya xaaladda labaad wuxuu soo toosay waxa weeye iyadoo maradiisa ama jidhkiisa mani ku sugan tahay mana xasuusanayo ixtilaam wax ixtilaama xasuusan maayo xaalada noocaasana waa maydhanaya idaa ra'at ilma buu ku yahay haddii biyaba la arko way dhacdaa qofku inuu waxa weeye seexdo xataa isagoo jimaacba aan istusin ee cuntada uu cunay iyo caafimaadkiisa iyo awooddiis waxa weeye in ay biyo uga yimaadaan laakiin aanu xasuusanayn waxa weeye galmo iyo wixii la xaaladana waa maydhanaya xaalada saddexaad waxa weeye wuxuu xasuusanayaa jimaac iyo galmo isagoo aroos ayuu xasuusta laakiin wuxuu toosay iyadoo wax raadi aanay jirin xaalada noocaasa maydhan maayo liannahu lam yara almaa qaacidadu waa inama almaau min almaa hadday ixtilaam tahay biyo unbaa laga maydhaa waxaa dumarka loo sheegay waa sida iyaguba ay ula yaabeen oo waxaa laga fahmaya inaanu ixtilaamku ku badnayn bal culimmada qaar baa yidhi waxay ula yaabeen oo caaisha radia allahu tacaala canha waxay tidhi fadaxti nisaa oo sawdigaana fadeexeeyey maaha dabeedna waxay ugu jawaabtay ummu sulaym waxa weeye xalaasha iyo xaaraanta inaan kala soocan doonaya yani waxaan doonayaa wixii ii bannaan inaan kala ogaado wixii ii bannaan waxaan ii bannaanay waana halkay caaisha leedahay nicma nisaau nisaau lansaar lam yamnachunna alxayaa an yatafaqahna fi ddiin yani xishoodku uma diidin diinta waxa weeye inay fahmaan dumarku waa ixtilaamaan axaadiistuna waa sii tilmaamaysa qaarna wayno iman doonaan insha allahu tacaala famin ayna yakunu shabah xageebuu ilmuhu hooyadii ka shabahaya hadaanay biy aanay lahayn oo aanay waxawtilaamayn baabun wuxuu baab u yahay caraqu ljunub ama baabu caraqi ljunub qofka jinaabaysan dhididkiisa ayuu baab u yahay yacni inuu aahir yahay wa ana almuslima muslimku laa yanjusu inaanu nijaasoobin qaala wuxuu uri bukhaari ali bni cabdilaah aliy bnu cabdilaah wa almadini aliy bnu cabdilaah bni jacfar almadini qaala wuxuu uri xadaana yaxya wa ibni saciid alqaطaan qaal wuxuu hi xadaana xumayd waa ibn abi xumayd awiil qaal xadaana bakru bn cabdilaah almuzani can abi raafic nufayc asaa'iq albasri can abi hurara can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya sal allahu alayh wasalam laqiyahu waa la kulmay abi hurayra fii bacdi uruq lmadiina magaalada madiina wadooyinkooda qaar ka mida ayuu kula kulmay wlxaal huwa junubun abu hurayra isagoo jinaabaysan laqiyahu wahuwa junubun isagaa isu jeeda waa iltifaat wey fankanastu minhu wuxuu idhi waan ka dhuuntay oo waan ka siibtay sidaan ula socday faahaba waa tgey waxaa tegaya abi hurayra fakhtasala waa maydhay uma jaa waa yimi faqaala waxaa wili nabigu ayna kunta halkaad ku sugnayd ya abaa hurayra qaala waxa ui kuntu waxaan ahay junuban mid jinaabaysan baan ahaa fakarihtu waxaan diiday an ujaalisaka inaan kula fadhiisto walxaal ana calaa hayri ahaara anoo jinaabo qaba oo aan aahir ahayn faqaala nabigu wuxuu uhi subxaana allah ilaahay baa xumaan ka nasahnaaday waa tacajub muslimku laa yanjusu ma nijaasoobo yani xadiiku wuxuu tilmaamaya qofku haduu jinaaboobo inuu waxa weeye aahir yahay wuxuu u baahan yahay ahaara macnawiya ku sugan oo salaadii iyo wixii la mida loo diiday ilaa u maydho laakiin dhididkiisu hadduu ku soo gaadha iska maydhi oo najis ma aha waayo muslimka dhammaantii ma nijaasoobo waxaana loo sheegay min baabi siyaaq baa loo sheegay wailaa gaalka laftiisu marka jirkiisa laga hadlaya najis ma aha muslim iyo gaalba jirhkoodu waa aahir weeyi xagga xiska marka laga hadlay laakiin macna muslimku waa aahir weeye gaalkuna waa najis yaa ayuha aladiina aamanuu inama almushrikuuna najasun waa najaasa macnawiya wey waa najaasa waxa weeye macnawiya baabun wuxuu baab u junub yakhruju baxaya wayamshi soconaya fi suuqi suuqa iyo waayrihi suuqa meelaan ahayn waxa wey soconaya wa qaala caaaun caa waxa ui yaxtajimu waa aljunubu kii jinaaboobay wa yuqallimu waa jaraya adfaarahu cidiyihiisa wayaxliqu waa xiraya rasahu madaxiisa wain lam yatawada yaanu weysaysanba yani khulaasadu qofka junubkaahi waa qof caadiya wey maayo inta aad janaabada ka maydhanayso guri hoosta ka soo xidho intaad biyo ka helayso dadkuu la mid yahay qaala wuxuu hi xadaana cabdulacla bnu xamaad qaala wuxuu hi xadaana yaziid bnu zurayq qaala xadaana saciid wa ibni abi caruuba albasri can qataada ibni dicaama asaduusi ana anas bna malik xadaahum ana nabiya sal allahu alayh wasalam kaana waa ahaa yatuufu mid ku wareega calaa nisaa'ihi dumarkiisa fi leylati habeenkii alwaaxidati keliga ahayd walahu waxa weeye waxaa nabiga u sugnaaday yowmaidin maalintaas tiscu niswatin sagaal dumara ayaa u sugnaatay shalay baan idiin soo sheegay mucaad ibni hishaam addastawaa'i can abiih can qataada in lagu khilaafay oo uu yidhi koob bay ahaayeen waxaana ka saxsan saciid ibni abi caruuba an qataada oo dadka qataada ka warinaya loogu kalsooni badan yahay ruwaaduna ay waafaqday tiscu niswa maxalushaahidkuna waxa uu yahay nabigu calayhi salaau wasalaam sagaalkiisa dumara markuu waxawe u wada galmoonayay mid walba dee gurigeeda loogu tegay inta takale la gaadhayana waa soconay lamana sheegin nabigu calayhi salaau wasalaam inuu maydho lama sheegin qaala waxa uhi bukhaari xadaanaa cayaash waa ibn lwaliid araqaam baa lagu naanaysaa qaala wuxuu ihi xadaanaa cabdulacla waa ibni cabdilacla assaami shaami ma ah ragga badidiisu waa saami waa shaami laakiin afar nin oo keliya ayaa waxaa la yidhaahdaa saami baa la yidhaahdaa muxamadun cabbaadu wannaajiyu wa cabdulaclaa kulluhum saamiyu muxamed ibni carcara in badan baynu soo mara muxamed ibni ninka la yidhaahdo iyo ninka la yidhaahda cabdilacla ibni cabdilacla asaami ninka loo yaqaano waa ninkanaynu hadda tilmaamayno iyo annaaji oo ah abulmutawakil annaaji iyo cabaad bnu mansuur afartaa nin saami baa la yidhaahdaa inta kalena waa shaami wey dhibicdahum bay ku kala duwan yihin qaala waxa uri xadaana xumayd waa aطawiil can bakr waa almuzani waynu soo marna can abi raafic can abi hurayra qaal wuxuu hi laqiyanii rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam wlxaal ana junub anoo jinaabaysan buu ila kulmay faahada waa qaaday nabigu maahu maciisa biyadii gacantayda ayuu qabtay yani waanu israacnay nebiga faahada waa qaaday macahu xaal aan maciisa ahay biyadi gacantayda ayuu qabtay nabigu calayhi salaau wasalaam famashaytu waan socday xataa qacda yani macahu isagaa at acda ilaa uu fadiistay nebigu fansalaltu waan siibtay oo waan ka dhuuntay faataytu waxaan imi alraxla meeshii aan deganaa gurigaygii baan imi fakhtasaltu waan maydhay uma ji'tu waan imi walxaal huwa qaacidun isagoo fadhiya halkii faqaala wuxuu ihi ayna kunta halkaad ku sugnayd yaa abaahir qultu waxaan ku ii lahu faqultu lahu waa hadalkii hore loo soo sheegay wy inii karihtu an ujaalisaka wa ana cala ayri ahaara fadahabtu fakhtasaltu intaasuu sheeg faqaala wuxuu uhi nabigu subxaan allah ilaahay baa xumaan ka nasahan yaa abaahir ina muminku laa yanjusu ma nijaasoobo wallahu aclam sal allah wslm cla nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbihi wslm